bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qala اlmualifu raximah اllahu tacaala farcu aakharu waxaan soo haynay kitaabka ikhtisaaru culuumi اlxadiid lilxaafid ibni kathiir sifat riwaaya ayaan joognay oon ku dhex jirnay farcun aakharu waإida rawa alxadiida can shaykhayni fa akhar xadiidka haddii uu wariyo laba sheekh iyo ka badan <clears throat> wa bayna alfaadihim tabaayunun alfaaddoodana oo u dhaxeeyo kala duwanaansho ay tahay fa in rakaba asiyaaqa xadiidka qaabka oo usoo taxaayo haddii uu isa saaro min aljamiici dhammaantood uu iska saaro kamaa facala zuhriyu zuhri sidii uu yeelay fii xadiidi lifki xadiidkaas uu lifkiga dhexdiisa uu yeelay xiina rawaahu can saciid ibni lmusayab wa curwata wagayrihimaa markuu ka warinayey can caaishata iyaguna ay ka warinayeen caaisha wa qaala kullun xadaanii طaa'ifata min alxadiid zuhri waxa uu yidhi dhammaantood saciid iyo curwo iyo keyrkoodba wuxuu ii waramay oo ii sheegay qeyb oo min alxadiidi xadiidka ka mid ah hal qaab ayuuna u soo wasaaqahu bitamaamihi xadiidka oo dhammaystiran fadakala xadiidu bacdihim fii bacdin qaarkood xadiidkooda ayaa qaarka kale dhex galay wasaaqahu bitamaamihi isagoo dhammaystiran ayuuna soo kaxeeyey fa haadaa kan oo tarkiibkaas saa'iqun mid bannaan waay fa ina ala'immata maxaa yeele a'immada qad talaqowhu waxay uga qaateen canhu xaggiisa zuhri bilqabuuli ama kan xaggiisa bilqabuuli aqbalitaan ayay ugaga qaateen wa kharajuuhu wayna soo saareen xadiidkan ifkiga fii kutubihim ayay kusoo bixiyeen asixaaxi wagayrihima suuratu lmas'ala waxay tahay nin raawi ah ayaa shuyuukh badan ayaa xadiidka uu u leeyahay oo xadiid baa waxaa u warinayaan ama uu ka warinaya isaga shuyuukh badan saddex afar shan alfaaddooda marka farqi baa u dhexeeya macnuhu isku mid waaye laakiin macnaha waa isku mid laakiin alfaaddooda ayaa farqi yar u dhexeeya isaga isagoon kala saarin ayuu xadiidka markuu akrinayo wuxuu leeyahy xadathanii fulaanun wa fulaanun wa fulaanun wa fulaan hal qaab ayuuna xadiidku u wadaa bis ee ma dhahaayo kanna sidaanuu yidhi ka kalena sidaanuu yidhi meeshaan waxba isagoon dhihin taas marka wuxuu leeyahy waa bannaan tahay lianna alriwaaya bilmacnaa waxba kama duwana waa alriwaayatu bilmacnaa oo kale ayb haddii la kala bixiyana waa fiican tahay ayb tusaale marka wuxuu soo qaatay xadiidu lifki zuhri oo wuxuu yidhi kama facala zuhriyu fii xadiidi lifki sida uu yacni yeelay ayb xiina rawaahu can saciid bni lmusayab wa curwata wa gayrihimaa ayuu ka wariyey can caaishata iyagoo ay ka warinayeen iyagana caaisha marka lafdigii curwo iyo kii saciid ma kala saarin hal mar unbuu xadiidkan soo kaxeeyey marka arrinkaas saniicaas uu zuhri sameeyeyna culimmadu waxay kala hortageen ay ku qaateen qabuul kutubtooda sixaaxa iyo keyrkood ayay ku soo bixiyeen ayb waliraawi laakiin imaam muslim isaga aada u daneeya arintaasna xataa iska dhaaf lafdiga xadiidkee xataa alfaadu aladaa siyaqu aladaa ayuu u kala saaraa xataa oo markuu leeyahay qaala xadaanaa abu bakr bnu abi xadaanii abu bakr bnu abi shaybata wa caliyu bnu xujrin qaala abu bakrin akhbaranaa wa qaala alaakharu xadaanaa sidaas uu leeya akhbaranaada iyo xadaanaada waa kala saaraa xataa diqada ku jirta mararka qaar xadaanaa iyo xadaanii ayuu kala saaraa oo wuxuu leeyahay qaala abuu bakrin xadaanii wa qaala caliyu bnu xujrin xadaanaa marka aaduu diqo aada u badan muslim ayuu ka muujiyaa xadiidkana wou kala saaraa oo wuxuu yidhaahdaa sida u wada matniga ayuu leeyahay qaala abuubakrin kada wa qaala fulaan kada lafdigii ay ku kala bedelnaayeen ayuu sheegayaa ayb bukhaari uma badna marmar baa laga yaabaa inuu sidaas oo kale marmar aada naadir u ah inta kale ma isaga iskuma howlo waxyaabahaas abu daawuud isaga laftirkiisa wuxuu yidhaahdaa wuu ishaaraa wuxuu yidhaahdaa xadaثna cabdالlahi bn mslmة الqacnabiy wcabdالlahi bn muxamed annufayliy almacnaa ayuu leeyahy almacnaa marka almacnaa muxuu ka wadaana almacnaa waaxidun macnuhu waa isku mid lafdigu laakiin waa farqiga udhexeeya isaga marka wuu ku dareensiinaa bis abu daawuud waa ku badan tahay xadaanaa fulaan wa fulaan almacnaa buu leeya almacnaa marka macnaheedna almacnaa waaxidun macnahooda waa isku mid lafdigu laakiin waa kala duwan yahay waliraawi an yubayina raawigu wuxuu leeyahay an yubayina inuu caddeeyo kula waaxidatin mid kastoo minhaa iyada ka mida riwaayaadkaas can ilukhraa midda kale inuu ka caddeeyo ayuu leeyahay wayadkura uu sheego maa fiiha waxa ku sugan min ziyaadatin ziyaada wa nuqsaanin ah wa taxdiidin wa ikhbaarin wa imbaain taxdiid iyo ikhbaar imbaa waa midaan hadda ka sheekeynayn oo haddii mid uu akhbaranaa yiraa midna ambaana uu yiraa in la kala sooco waa fiican tahay raawi waa yeeli karaa sidaas ayb alfaadana inuu kala sooco oo uu leeyahay wazaada fulaan kada riwaayaadka maalan waxaa arkay fulaan fulaan fulaan markuu isku daro ayuu wuxuu leeyahay markuu intay iskala midka ahaayeen ou tilmaamo ayuu kadib wuxuu leeyahay zaada fulaanun kada ama wuxuu leeyahay walam yadkur fulaanun kada hebel waxaa ma uunan sheegin waxaasoo dhan kutubta sitada qofku marka u fahmi karaa qofku marka musalaxa muhiimadiisa kutubta in lagu akhristo oo hadda amhilada uu sheegayo dhan halkaasay jiraan ayb wa haada kan oo in la kala sooco ah mimaa yucnaa bihi muslimun waa waxa uu imaamu muslim isku kallifo fii saxiixihi wa yubaaligu fiihi ou aada ugu xeel dheeraado wa albukhaariyu bukhaari falaa yucariju maba ku leexdaba qaaliban sida badan calaa dalika kaagaas walaa yaltafitu ilayhi mana milicsado xaggiisa wa rubamaa tacaataahu inuu isa siiye ayaa la arkaa fii bacdi laxaayiin mararka qaar wallaahu aclam wahuwa naadirun ayb marmar inuu isa siiyo waa iska dhacdaa ayb oo isaga laftirkiisa marka amhulooyin ayaa jiraan ayb ayb oo oh, kitaabu tafsiir oo oh, kale wuxuu yidhi eh, imaam اlbukhaari xadaثna yusuf bnu rashid qaala xadaثna jariiru wa abuu usaamata wاllafظu ljariir waa kala saarid markaayb wاllafظu ljariir kitaabu sayd iyadana sidoo kaleu yidhi xadaثna yusuf bnu rashid ayضا qaala anba'naa wakiicu wayaziid bnu haaruun wاllafdu liyaziid ayb marka saniicu lbukhaari waa marmar abu daawuud almacnaa ayaa haalibka marka labada riwaa raawiba uu sheego hadday alfaadoodu kala duwantah almacnaa inuu yidhaahdaa badan muslimna aad ayuu u kala soocaa ayb wixii marka sanaaca xadiidiyaba muslimay aad u agtaallaaba ayb farcun watajuusu ziyaadatu fi nasabi araawi ida bayana ana aziyaadata min cindih watajuusu waxaa bannaan aziyaadatu ziyaadin fii nasabi araawi raawiga nasabkiisa in la ziyaadiyo idaa bayana haddii uu caddeeyo ana ziyaadata ziyaadadu min cindihi xaggiisa hadday ka ahaatay wa haada kanina maxkiyun mid laga xikaayoonayo waaye can axmed bni xambal wa jumhuuri lmuxadisiina wallahu aclam masaladan waxay tahay nasabka raawiga sanadka ku jira ma la ziyaadin karaa labaa loo kala qaada yaa ziyaadinaya haddii uu yahay raawiga ziyaadada la imaanayo yacni haddii yani nasabka la ziyaadinayo haddii uu yahay raawiga sheekhiisa raawigaasi intuu doonoo ziyaadin karaa imaam imaamulbukhaari oo kale ayaa wuxuu leeyahay sanad xadahanaa qutaybatu can malikin can naaficin can ibni cumar marka bukhaari nasabka qutayba inuu ziyaadiyo waa u bannaan tahay waa sheekhiisa isaga wuxuu dhihi karaa xadaanaa qutaybatu bnu saciid abu rajaa albaglaaniyu waa dhihi kara laakiin nasabka maalik markuu rabo inuu ziyaadiyo maalik sheekhiisa ma aha waa shaykhu shaykhigii nasabka maalik markuu rabo inuu ziyaadiyo waa inuu horta sidii uu sheekhiisa uga maqlay inuu u sheego haddii ziyaado uu rabo yacnii ama wuxuu ku darayaa huwa saa inuu dhahno maalan muxuu leeyahay bukhaari oo kale xadatanaa qutaybatu can maalikin yacni bna anas yacnii kelmadaasu gelinaa meesha yacnii ibna anas ayb yacnii ibna anas ama wuxuu leeyahay can maalikin huwa oo labo xariijin u dhaxayso yacni huwa bnu anas huwada laga bilaabo ilaa ibnu anas aakhirkeeda laba xariiq baa la kala gelina leanna waa jumlo iska muctarid camala ah. marka haddii uu raawiga sheekhiisa intuu doono doonoo ziyaadi karaa nasabkiisa amaa laakiin man fawqa shaykhihi sidii uu sheekhiisa uga maqlay unbuu u sheegaa haddii uu rabo inuu bayaaniyo yacnii ayuu dhahayaa huwa ma la kasayna kutubta xadiidkana aadaa loogu arkaa yacnii huwa iyadoo la dhahay yacnidaas marka haddii lagu yidhaha yaa iskale yacniidan haddaad tiraahdid yacniida waxaa iskale sheekhan la fasiraayo ardaygiisa iskale haddaad tiraha waa qaldan leanna sheekhan nasabkiisa la sheegaayo ardaygiisa uma baahna in uu yacnii yiraahdaba marka uu sheekhiisa nasabkiisa sheegaayo laakiin waa man duunahu soko marka maalig oo kale yacni ibna anas marka lale ama waa bukhaari ama bukhaari dad ka sii hooseeyaba laakiin ma dhici karto qutayba inuu yacnii dhaho lianna maalikan shaykhuhu waxay kutuseen marka diqada oo muxadisiinta sida aad yani intaas keligeed xataa inaynan waxba ku darsanin waxba aynan ku darsanin waxa ay soo warinayaan ayb marka jumhuur lmuxadisiin iyo imaam axmed waxaa laga xikaayooda inay banaan tahay ayb farcun jarat caadat lmuxadisiina ida qara'uu yaquuluuna akhbaraka fulanu qaala akhbaranaa fulaan qaala akhbaranaa fulaan jarat caadat lmuxadisiin muxadisiinta caadadoodu waxay ku dareertay idaa uu hadday akhriyaan sanadka yaquuluuna waxay dhahayaan akhbaraka fulaanun qaala akhbaranaa fulaanun qaala akhbaranaa fulaan yacnii hor raba inuu yidhaha qaalada wa minhum waxaa ka mida culimmada man yaxdifu qof xadfaaya lafdata qaala qaalada lafdigeeda wahuwa saa'iqun cinda alakhariin yani sanadka marka la akrinayo wuxuu rabaa inuu yidhaahdo bukhaari oo kale markuu yihaa qaala bukhaari oo kale markuu yihaa xadathanii qutaybatu akhbaranaa maalikun meesha a ah, qaala baa la soo gelinaa qaala oo aan la qoraynin laakiin lagu dhawaaqayo marka la akrinayo qala xadathanii qutaybatu qaala akhbaranaa malikun qaala akhbaranaa eh, naaficun can ibni cumar wahaakada marka akhbaranaada iyo amba'anaada iyo xadaanaada iyo qaalaa ka horeynayso qaaladaas marka kuma dhigna meesha laakiin waa la akrina qaaladaas marka qolana waa yacni sheegaan kuwana waa iska xadfeen maba dhahaanba laakiin in la akriyadaa fiican ayb waxyaabaha la gooyo in la akriyana ay tahay oo muxadisiintu akriyaan waxaa ka mid a sanad baad aragtay maalan wuxuu yidhi yani xadaanii maala wuxuu yidhi qutaybatu can malikin can الzuhriyi samica saaliman ayaa arkay can الzuhriyi samica saaliman ayaa qoran see u akrinayna anahu inaad soo gelisid waa meesha can الzuhriyi anahu samica anahdaas ma la qoraayo lak waa la akrinaa marka la akrina samica fulaan haddaa aragta anahu baa ka hormarin waxyaalaha waxay ka mid tahay lafdan loogu dhawaaqo aan la qorin laakiin kutubta xadiidka waxaas dhan lagu ogaadaa marka laabudda qofka inuu akhristo kutubtan oo bukhaariga muslimka abu daawuudka iyo inaaya faa'iqa ah inuu siiyo oo aynan la dheeraanin yaa dhamayn kara usa isdhahin goormaa la dhammaynaa iyo yani dadka yacnii toddoba kunoo xadiis markuu arko wuxuu isleeyahay lama dhammayn kara kan iska dhaaf waxaa laga yaabaa marka hadduu iska daba taagnaadana inuu laba sano laba waa iska kaa soo maray haddaan nooshahay marka waa un yoom unbaa la khatima wixii la bilaabo marka qofku zamankan himada aaday dadka uga dhimatay musalaxuu baranaa meeshaasaana ugu dambaysanmuxuu taraa musalax qaaladaasuu marka sheegaa akhbaraka fulaanun taanna yaa dhahaya isaga ayb waxaan soo marnay siyaquada anwaacu taxamul yaan soo marnay akhbaraka fulaanun taanna qofka sheegaayo qof noocee ah yaa ii sheegi yaa yaqaan marka uu sheekha ku akrinayo sidaas dhahaa matalan qutayb oo kale maalig u yimid waa ku dul akrina <clears throat> marka xadiidkii maalik buu ku dul akrinaa markaas wuxuu leeyahay abaraka akhbaraka naaficun can ibni cumar kada akhbaraka naaficun naafic wuxuu kuu waramay ilaa xadiidkiisa aday akrinaysaa akhbaranaa haddaad tiraa waa qaldantahay adiga ma kuu sheegin ayb akhbaraka qofkaasaa dhahay qira'a cala shaykh wa waxaa ka mida culimada man yaxdifu lafdata qaala wa huwa saa'iqun cinda alakhariin wamaa kaana min alaxaadiidi biisnaadin waaxid wamaa wixii halkan wuxuu ka gelayaa marka haddii matalan boqol xadiid ayaa hal sanad leh adiga matalan waxaad maqashay boqol matni boqolka matni laakiin waa hal silsilad hal sanaday leedahay cabdirasaaq can macmarin can hamaam can abi hurayra xadiid baa la sheegay kadibna xadiid kale xadiid kale xadiid kale wahaakada ayb nuskadaas marka aad rabto in aad xadiid ka mid a werisid boqolkii xadiid xadiid dhexda uga jira marka aad rabto inaad werisid say yeelaysaan wamaa wixii kaana ahaaday min alaxaadiidi axaadiidta biisnaadin waaxidin hal isnaad ku ahaaday wadalika ka nuskati cabdirazaaq can macmarin can hammaam can abi hurayra wa muxamed bni camri wmuxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayra wa camr bni shucaybi can abihi can jadihi wa bahzi bni xakiimin can abihi can jadihi wanaxwi dalika lababa waa yeeli kartaa inaad maanta dhan sanadka ku celisid markaad rabto inaad nuskhadaas akhriso mutuuntaas matni walbo inaad sanadka mar labaad ku celisid mar labaad waa leedahay oo xadiid walbaa sanadka ugu soo celisid ayb falahu wuxuu leeyahay icaadat lisnaadi isnaadka inuu ku celiyo cinda kulli xadiidin xadiid kasta agtiisa walahu waxaa kaluu leeyahay an yadkura alisnaada isnaadka inuu sheego cinda awali xadiiin minhaa xadiidka nuskada ugu horeeya agtiisa uma yaquula uu yidhaahdo wabilisnaadi aw amase wabihi inuu yidhaahdo maalan boqol xadiid oo hal sanad leh ayaad maqashay adiga waxaa rabtaa xadiid ka mida inaad inaad oo kale ama nuskhadoo dhan inaad werisid sanadka marka hore sheeg xadiidka koowaad akri midka labaad maxaa ku samaynaya sanadka waa ku soo celin kartaa haddaad doontana wabihi inbaa iska leedahay ama wabilisnaadi wabihi marka waxaa laga wadaa wabilisnaadi sanadkii hore waxaan ku warinayaa kayta kayta ayb laakiin nusqadaas oo kale marka aad rabto xadiid inaad dhaxda xadiid ku jira inaad soo bixiso nusqadoo dhan ma rabtid inaad werisid xadiidka konton iyo koowaad oo kale rabta inaad werisid see werinm maalan imaam muslim oo kale wuxuu sameeyaa sanadkuu keenaa adyacni suurada aan ka hadlaynana ogow waxay tahay imaamu muslim boqolkan xadiid wuxuu ku qaatay sanadka xadiidka ugu horeeyaa lagu sheegay bis kuwa kale wabihi wabihi wabihi wabihi baa lagu sheegay marka isaga wuxuu rabaa isaga marka wuxuu rabaa xadiidka konton iyo koowaad oo kale bis inuu weriyo kii koowaad ma soo bilaabayo ilaa usoo wada kan ma keenayo midkan unbuu rabaa inuu la soo baxo wuxuu sameeyaa sanadkii ayuu sheegaa marka hore markuu sanadka sheego ayuu wuxuu leeyahay uma dakara axaadiia minhaa ka hor buu keenaa marka uma dakara axaadiia yacnii sanadkii markuu sheegay xudiidaa ogo hal mid miduu iska ilaalina isaga sidii loogu sheegay waxay ahayd boqolkan matni matniga ugu horeeyo ayaa sanadka lala sheegay kuwa kale wax lalama sheegin sanad wabihi wabihi wabihi umbaa layska yiri marka wuxuu intuu sanad keeno mid dhexe uu markaas ku qabto sanadkeeda wuu yeeli karaa laakiin diqadiisa waxay keena inuu yidhaahdo sanadka intuu soo kaxeeyo uma dakara axaadiida minhaa midka horabuu keena qofka marka wuxuu ogaanayaa nuskhada xadiidkan inuu dhexda uga jiro ee xadiidka ugu horreeyay inuunan ahayn bukhaarina muxuu sameeyaana muxuu sameynaa bukhaari tan oo kale xusuusan tahay kitaab ljumcameelahaaskitaabu salaaha iyaan kusoo marnay wuxuu yidhaahdaa nusqo wuxuu ku keenaa sanadku keenaa markaasuu leeya naxnu alaakhiruuna asaabiquun xadiidka ahay oo aan calaaqa la lahaynba baabka dhan marka xadii matnigaas qoro ayuu xadiidkau rabo keenaya marka culamada waxay yidhahdeen wuxuu ka wadaa naxnu yani xadiidkan uu rabo wuxuu ka dhex qaatay axaadiid badan oo uu ugu horeeyey kan naxnu alaakhiruuna asaabiquun bukhaari marka isaga saasuu yeelaa muslima laakiin aad u ilaaliyo waayahay falahu icaadat lisnaadi cinda kuli xadiidin walahu an yadkura alisnaada cinda awali xadiidin minha uma yaquul wabilisnaadi ow wa bihi ana rasuula allahi sal l slama qaal kada wakada buu nabigu yihi uma lahu an yarwiyahu kama samicahu sida u maqlayna waa u werin karaa walahu an yadkura cinda kuli xadiiin alisnaada xadiid kasta agtiisana inuu isnaadka keenana waa leeyahay ayb xadiidka marka naxnu laakiruuna soo bixinaya kadib uu xadiid kale ku cadfaa bukhaari muxuu ka wadaa marka kaasaa ugu horeeya nusqada inuu dhaho rabaa qultu walmru fii hada qariibun sahlun yasiir arinka ku saabsan arinkan waa mid iska dhow fudud aadna u fudud wallahu aclam wa ama idaa qadama dikra almatni cala alisnaadi halkanna mas'alo kalou soo wadaa xaqiiqadeeda masaladaas waxay tahay matnigii baa la hormariyey isnaadkaa la gadaal mariyey ma banaantaha inaad isnaadkii soo hormariso matnigii gadaal mariso yani adiga sheekaaga waxaad uga maqashay matniga markuu matnigii dhammeeyey ayuu isnaadkii keenay ma leedahay inaad isnaadkii soo hormariso uma matnigii aad jaadada inaad marto adiga cala aljaadda say tahayna cala aljaadda in sanadka la hormariyo matniga lagu xujiyo waa cagsiyey cagsi baa ku maqashay adiga ma cagsin kartaa marka ayb wa amaa idaa qadama haddii uu hormariyo dikra almatni matniga sheegidiisa cala lisnaadi uu ka hormariyo kamaa idaa qaala sida inuu yiraahdo kale qaala rasuulu llahi sal l slam kada wakada uma qaala akhbaranaa bihi xadiikisanadkiiu keenay wa asnadahu fahal liraawi canhu ninka ka warinaya ma leeyahay an yuqadima alisnaada inuu hormariyo awalan marka hore wayutbicahu ou raacsiiyo bidikri matni alxadiid xadiidka matnigiisa sheegidiisa fiihi khilaafun ayaa ku sugan dakarahu alkhatiibu wabnu salaax walashbahu cindii ani agteeda wuxuu leeyahay waxaa u dhow jawaasu dalika inay bannaan tahay sidaasay u eg tahay wallahu aclam ayb ciraaqina sidaas uu yidhi oo sharaxa alfiyadiisa ayb walihaada saa darteed yuciidu wuxuu ku celiyaa muxadisuu zamaanina zamankeennan muxadisiintooda isnaada shaykhi sheekha isnaadkiisa bacda faraaqi alkhabari marka uu xadiidku dhammaado kadib lianna min annaasi dadka waxaa ka mid a man yasmacu min athnaa'ihi bifowtin waxaa laga yaabaa qof xadiidka maqlaayo isagoo sanadkii uu dhaafay ama ay wax ka tageen fayatasilu lahu samaacu dalika min ashaykh samaaci baa marka u xiriiraayo ou sheekii ka maqlaayo haddii sanadka lagu celiyo walahu riwaayatuhu canhu inuu weriyo ayuu leeyahay kamaa yashaau siduu doonaayo min taqdiimi isnaadihi wa taakhiirihi a wallahu aclam ayb ka waran haddii uu sameeyo sanadkii qeyb ka mida ah hadduu hormariyo ou matniga uu sheego qeybtii kalena gadaal ka sheego sanadkii buu soo kaxeeyey xadathanii fulaan qaala xadaanaa fulaan waa joojiyey matnigii buu sheegay meeshii ay u joogtayuu sanadkii ka qabtay marka asmaadii u dhinayduu gadaal ka sheegay iyada ka waran marka ma bannaan tahay waa bannaan tahay xadiis bukhaari ku suganaa saas loo wariyey marka waa tii uu ibnu xajar yidhi kirmaani baa marka wuxuu yidhi meeshaas matnigan qeybtiisa yacni sanadkan qeybta laga sheegay qaybtii dambena matniga kadib la sheegay intaas dambe waxba uma taraysuu yidhi xadiidka marka sanadka horena munqaicuu ku yahay kan dambena gadaal unbaa darfaha dambaa laga sheegay yacnii magacyadan hore iyo kuwan dambe isma ma laysku dhammaystiri karo masalada marka ibnu xajar uu ka yidhi man takalama fii gayri fannihi ataa bi hadihi alcajaa'ib fannigiisa fanni aan ahayn ninkii ka hadlo waxaanoo kaleu la imaanayo cajaa'ibtan uu ku naqdiyey marka meeshaas kitaabu lxaj marka haddii sanadka qeyb la hormariyo qeybna la daba mariyo kulligiis haddii la daba mariyo isku mid ayb waayahay siduu doono marka u werin karaa horumarin iyo digdhig ah farcun idaa rawaa xadiidan bisanadihi xadiid hadduu sanadkiisu ku wariyo uma atbacahu biisnaadin lahu aakhara dabadeed uu raacsiiyo isnaad kale oo isaga u sugnaaday oo kale wa qaala fii aakhirihi isnaadkan dambe aakhirkiisana uu yidhaahdo midlahu ow naxwahu wa huwa ninka sidaa dhahayana daabitun muxarirun uu yahay nin daabit oo aad wax u xariraayo uu yahay fahal yajuusu ma bannaan tahay riwaayatu lafdi alxadiidi alwali xadiidka hore lafdigiisa in lagu wariyo biisnaadi thaani ka labaad isnaadkiisa fahm masalada marka hore sanaduu sheegay matnigiisuu raaciyey kadibuu sanad sheegay wax matniya ma sheegin milahu ayuu yiri waa la socotaan sanaduu sheegay matni buu raaciyey sanad labaaduu keenay wax matniya ma sheegin bal milahu bis yii ayb marka sanadkan labaad oo aan wax matniya ku qornayn milahu keliya ku taalno matnigii hore ma lagu werin karaa wax uu ka hadlayo ma idiin suuraysan tahay marka macaddahay ayb sanadkan labaad matniga yani sanadkan labaad ma lagu warin karaa matniga sanadkii hore ayb taas masaladaas taas qaala shucbatu shucba waxa uu yidhi marka wahuwa daabitun muxarirun uu yidhi iska jir marka daabit muxarir maxaa laga wadaa mithla huda iyo naxwa huda ayuu kala soocaa mithlahu iyo naxwahu buu kala soocaa oo milahuna waxaa la yidhaha hadday isku lafdi yihiin labada sanad naxwahuna waxaa la yidhaha lafdiga isku mid maaha laakiin macnaha macnahay iska shabahan marka naxwahu iyo milahu yay kaa kala qaldamin milahu haddii la yidhaahdo ninkaasuna uu aad ugu dadaalay alfaadda sida muslim oo kale uu yahay maalan haddii milahu iyo naxwahu waa u kala soocantaha isaga milahuna waa matnigii horoo kale wa naxwahuna matnigii hore ayuu la mid yahay xagga macnaha sidaasoo kale marka ma isugu werin kartaa qaala shucbatu laa wa qaala thawriyu nacam shucba wuxuu yidhi maya thawrina haa ayuu xakaahu canhumaa wakiicun wakiic ba ayaa ka xikaayooday wa qaala yaxya bnu maciin yajuusu fii qowlihi milahu haddii milahu uu yidhaa waa bannaan tahay walaa yajuusu fii naxwahu naxwahu laakiin ma bannaana limaada lianna naxwahu waxaa jiro tadaayuraa jiro naxwahu milahu laakiin wax tadaayura ma jiro ayb qaala alkhatiibu idaa qiila biriwaayati cala almacnaa haddii riwaaya bilmacnaa la yidhaha falaa farqa bayna qowlihi milahu aw naxwahu haddaan dhahna riwaaya bilmacnaa waa banaan tahay een milahu iyo naxwahu farqi uma dhexeeyo wamaca haada sidaa iyagooy tahay akhtaaru waxaan dooranayaa qowla bni maciin wallahu aclam ibnu maciin qowlkiisaan dooranay oo tafsiilka haddii midlahu ay tahayna ku weri naxwahu hadday tahayna maya amaa idaa awrada sanada haddii uu sanadka soo arooriyo wadakara bacda alxadiidi mas'alo kale waa tanna sanadkii buu soo arooriyey matnigii qeybuu sheegay uma qaala markaasu wuxuu yidhi alxadiid xadiidka dhammaystir aw wuxuu yidhi alxadiida bitamaamihi aw biquulihi aw ilaa aakhirihi xirbu intuu ka sheego ilaa aakhirihi kamaa jarat bihi caadatu kathiiri min arruwaati sida ay ku dareersatay fahal lisaamici midkii maqlay ma u bannaan tahay an yasuuqa alxadiida xadiidka inuu soo kaxeeyo bitamaamihi isagoo dhammaystiran calaa hada lisnaadi isnaadkan nuska lagu geeyey yacnii isnaadkan matnigiisan la haaf laga dhigay kii hore ma ku dhammaystiri karaa ama isagooba yaqaana ma ku dhammaystiri karaa alxadiid ayaa lagu ekeeyey masi wadi karaa isaga rakasa dalika waxaa ruqseeyey sidaa bacduhum qaarkood wamanaca minhu aakharuuna kuwo kalena waa diideen minhum alustaad abu isxaaq alsfirayiniyu alfaqiih lusuuliy waaya wa sa'la abu bakrin albarqaniyu shaykhahu abaa bakrin alismaaciiliya ayuu su-aalay can dalika kaagaas faqaala wuxuu yidhi ismaaciili in kaana ashaykhu walqaari'u sheekha iyo ninka aqrinayo yacrifaani alxadiida xadiidka hadday garanayaan faarjuu an yajuusa dalika inay bannaantahan rajaynaya walbayaanu owlaa laakiin in la caddeeyaa haboon see loo caddaynaya wuxuu intaasuu sheegay walxadiidu kadaa uu yidha xadiidkuna intaas saas waayo dhammaystirka marka intaad ka maqashayna waa caddaysay inta kale ood adiga dhammaystirtayna waa caddaysay qaala bnu salaax qultu waidaa jawaznaa dalika kaagaas haddaan bannayno fataxqiiqu an anahu yakuunu biariiqi alijaazati alakiidati alqawiyati ijaazu iska noqonayaa inta kale marka qultu ana ibnu kahiir wuxuu leeyahy aniga waxaan leeyahay wayanbagii waxaa habboono an yufasala in la kala sooco fayuqaala layidhaha in kaana qad samica alxadiida almushaara ilayhi xadiidkii la ishaaray haddii uu maqlay qabla dalika majliskaas ka hor cala shaykhi uu ka maqlay fii dalika almajlisi aw fii gayrihi uu uga maqlay fatajuuzu riwaayatu riwaayadu waa bannaan tahay maalan sheekhii xadiidka waa dhammaystiray majlis buu kugu dhammaystiray majlis kale ayuu xadiidkii intuu sanadkii sheegay ayuunan dhammaystirin oo uu yidhi alxadiid adi waa maqashay sooma marka dhamaystirkii horaad usoo maqashay waa dhamaystiri kartaa markaas ayb wa takuunu lishaaratu ilaa shayin qad salafa bayaanuhu ishaaradu marka waxay noqonaysaa shay lasoo caddeeyey wa taxaqaqa samaacuhu samaaciisuna ou dhaboobay wallahu aclam farcun ibdaalu lafdi arasuuli binnabiyi aw innabiyi birasuul raawigii ma adee xadiidka waxaad ka maqashay can rasuulilahi sal l l can inabiyi ma dhihi kartaa qaala bnu salaax aldaahiru anahu laa yajuusu dalika ma banaan sida aahirka wain jaazat ariwaayatu bilmacnaa alriwaaya bilmacnaa hadday doonto haba banaanaato yacni liikhtilaafi macnayayhimaa nebi iyo rasuul macaanidooda kala duwan uu leeyahay hadda laakiin macaanidooda maa la rabaa qaala nabiy llaahi kada qaala rasuululahi kada waa u nebi maxamed cid kale hadda macno nebi iyo macno rasuul iyadada maahan in laga hadla wa nuqila can cabdillaahi bni axmed qaar baa waxay leeyihin ba xadiidkii baraa ibni caazib ay soo qaadanayaan allahuma aslamtu nafsii ilayka waxaa ku jirtay rahbatan aw rahbatan ilayka laa maljaa walaa manja minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wa nabiyika aladii arsalta baraa ibnu caazib markuu yidhi warasuulika aladii arsalta ha dhihin yiri nabig wa nebiyika dheh ee alfaadda adkaarta waa tawqiifi macno adkaarta laguma sheegi kara e, e, lanna lafdigan waxyiga sir gaara ku jirto ajriga in lagu xiray baa laga yaabaa wax kale waa taas wa nuqila can cabdillaahi bni axmed waxaa laga soo naqliyay ana abaahu aabihi kaana yushadidu fii dalika waa adkayn jiray arrintaas faidaa kaana fi lkitaabi kitaabka hadduu ku yaal annabiy fakataba almuxadisu rasuulallaahi ou qora sala allahu alayhi wasalam daraba calaa rasuul rasuul waa tiraaye wa kataba annabiy ayuu qoray imaam axmed yani aaduu u kala ilaalinaya qaala alkhaiibu wahada minhu istixbaabun arrinkaa isagaa cule qasab iyo waajibka uma arkee waa iska fiican tahay fa ina madhabahu tarakhusu fii dalika maxaa yeele madhabtiisu waa inuu rukseeyo way bannaantahay arrintaa qaala saalixun waa saalix ibn alimaam axmed wiilkiisa waa saalix ayb sa'altu abii can dalika aabbay baan su-aalay arrinkaa faqaala arjuu annahu laa ba'sa bihi haddii laysku bedelo inaynan dhib lahayn baan rajaynaa buu yidhi wa ruwiya can xamaad bni salma ana cafaana wa bahzan kaanaa yafcalaani dalika sidaasay samayn jireen bayna yadayhi axmed hortiisa faqaala lahumaa wuxuu ku dhahayay amaa antumaa falaa tafqahaani abadan labadiinna weligiin wax ma fahmaysaan ayuu dhahayay ayb waxna ma yani intaa unbuu dhahayay waxna kama celinaynin farcun alriwaayatu fi xaali lmudaakara muxadisiintu waxay lahayn majlis samaac majlis mudaakara majlis imlaa ayaa ugu sarreeyey majaalis majlis lmudaakara waxay tahay waa isku celin kitaabkaa lagu ceshana anagada waxaan u naqaanaa mudaakaradu waa kitaab ceshad darsigoo laysugu celinayo kale marka majliska mudaakarada waxay tahay muxadisiintu waa isu imaanayaan markaasay waxay leeyihin jus fulaan yani fulaan haad mima cindaka min xadiidi fulaan ken ayuu leeyahay waxa aad ka hayso hebel xadiidkiisa markaasu bilaaba majaalista sidaasoo kaleoo mudaakarada iyadaas wax malgu ma lagu werin karaa marka xadiid mudaakara ah ku qaadatay ma werin kartaa masalada in laga hadlana waxaa keenaya waxay tahay majliska mudaakarada sheekhu isma soo diyaarinayo oo majlis hadda isdiyaarinaya maaha laakiin majlisu samaaca aad buu wax usoo baxsinaa waa baaraya waa waa soo muraajiceynaya aaduu u xifdinaya majliskaas kaasuu leeyahay laakiin majliska mudaakarada waxaa laga yaabaa in uu ku tasaahulo oo iska fududaysto <coughs> farcun alriwaayatu fi xaali lmudaakarati riwaayada waqtiga mudaakarada dhexdeeda hal yajuusu riwaayatu biha mudaakarada wax lagu weriyo wax lagu qaato ma bannaan tahay xaka bnu salaax can ibni mahdiy wabni lmubaarak wa abi zurcata almanca ayuu ka sheegay min ataxdiidi bihaa mudaakara in lagu wariyo xadiid lagu yani majlis mudaakara in xadiid lagu wariyo oo inta lagu soo xambaaro adigana aad oo kale aada dad u siiso maxaa dhacay limaa yaqacu fiiha waxaa mudaakarada dhexdeeda ku dhacayo min almusaahalati ah ayb oo iska fududaysi ah waalxifdu khawaanun xifdiguna qofka waa khiyaanaa khiyaanis badan yahay yacni waxuu ka wadaa shay aad isleedahay waa xafidsan tahay ayaa kuu dhuuma karo oo aadan keeni karin ama aada si qaldan u akrinaysa alxifdu khawaan ayb qaala bnu salaax ayb mudaakaradaas marka culamaa ulxadiid cinaayo badanay sii jireen oo shaqadooda waxay ahayd inay qoraan xadiidka samaac inay dhegaystaan inay mudaakareeyaan xifdiyaan nashriyaan shaqadooda dhan intaasay ahayd mudaakarada marka saas waxay dhihi jireen adim lilcilmi mudaakaratan faxayaatu lcilmi mudaakaratuhu cilmiga waxaad ku daa'imisaa mudaakaro iyo wax ku ceshid xayaatu lcilmi cilmiga noloshiisa mudaakaratuhu in la mudaakareeya haddaad kitaabka akhrisato meel ku xirtood meel iska dhigto khalaas wixii waa kaa kala fakanaya ayb qaala bnu salaax walihaada imtanaca jamaacatun jamaaco oo min aclaami alxufaadi a waxay ka reebtoonaadeen min riwaayati maa shay inay wariyaan yaxfaduunahu ay xifdisan yihiin ilaa min kutubihim kutubtooda maahane minhum axmed bnu xambal imaam axmed axaadiis isagoo xifdisan haddana kitaabkiisoo ka warin jiray maxaa yeele xifdiga waa iska kaa mararka qaar waxbaa si kaa noqon karo qaala faidaa xadatha biha haddii uu mudaakaradii ku xadiiso falyaqul hadhaho xadahanaa fulaanun mudaakaratan yani xadiid aad mudaakara kusoo xambaartaad rabta inaa warisid xadaanaa fulaanun mudaakaratan dheh aw fi lmudaakarati walaa yutliqu dalika ma ilaaqayo xadaanaa iska ilaaqi maayo fayaqaca markaa uu ku dhaco fii nawcin min atadliis nooc tadliis ka mid a ah, wallahu aclam waida kaana alxadiidu xadiidku haddii uu yahay can itnayni laba qofuu ka warina jaaza waxaa bannaan dikru hiqatin minhumaa labadooda nin hiqa oo ka mid ah inuu sheego wa isqaadi alaakhari ka kalena wa laakhari ka kale inuu rido ayaa bannaan hiqatan kaana aw daciifan ama hiqa ha ahaado ama daciif ha ahaado ninkaas uu ridaayo wa haadaa saniicu muslimin fi bni lahiicata haaliban oo muslim baa sidaas yeelo ibnu lahiicuna weliba ku sameeyaa ayb wuxuu leeyahy xadaanaa fulaanun wa fulaanun xadaanaa fulaan markuu leeyahy waxuu maga waa sheegayaa ninka iqada magaciisa ayb xadaanaa fulaan ninkii iqada magaciisu sheega wa aakharu saas u dhahaya fulaanun wa aakharu aakharka marka waa daciif ibnulahiico kale waxba ma dhibaysa leanna xadiidkan kaas kale inuunan jirinba ka soo qaad nin kalea werinaayo soo maha waxma dhibaysa marka taas wahada saniicu muslimin fi bni lahiicata gaaliban cabdullaahi ibnu lahiicata almisri wa amaa axmed bnu xambal imaam axmed falaa yusqidhu ma ridaayo isaga bal yadkuruhu waa sheegayaa sida xadiidkii anas can thaabit albunani yani uu ka warinayo wuxuu yidhi can thaabitin wa abana bni abi cayaash abaan bni abi cayaashna waa majruux ayb labadooda waa isku sheegay imaam axmed hadii maalan la yihaha can thaabitin wa aakharna waa iska sax iska banaanta ayb wabilahi towfiiq wsal allah wsl